alxamdu lilaahi رب اlcaalamiin sala اllah wbaarak calaa nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu darsigeennaani waa kii labiyo tobnaad ee ka mid a kitaabkii alcaqiidat اlwaasitiya uu iska lahaa sheekh axmed ibn cabdixaliim ibn cabdisalaam ibnu teymiya raximah اllahu tacaala waxaa inoo soo dembeeyey aynu ka soo hadallay qadarka iyo shafaacada waxaynu soo qaadanay saddex shafaaco oo nebigu uu leeyahay sala allahu caleyhi wasalama oo musanifku uu sheegay qiyaamadana quseeya saddexdaa shafaaco ayaa xusuusta yaa ka jawaabaya saddex shafaaco nebigu uu leeyahay waynu soo maray sheekhuna sheegay kitaabkana ku qoran wax dusha laga sheegay xataa maa wax kitaabka ku qoran aye shafaacat alcudmaa oo mowqifka dadka ku saabsan meeshaa taagan dadka ahlu jannaha shafaacadooda kitaabka ka aqrinaysaa miya waa isirta saaxiib haye dadkii ahlu naarka ah, naarta mutaystay inuu u shafaac qaaday nebigu sal alla alayhi wasalam ayib aad baa u mahadsanta qadarku afar rukni uu leeyahay anu soo maray yaa ka jawaabaya afar rukni ama tiir ama darajo iyo martabo uu qadarka ilaahay leeyahay ayaynu soo maro musanifku uu sheegay afarta ayaa tirin aye man yujiib afarta martabo uu leeyahay qadarku aye oo maxay ku saabsan taha martabat اlcilmi waa kow taas waa haynaa waa sax weeye martabat اlcilmi kow kitaaba ilaahay wixii cilmigiisa uu lahaa inuu qoray waa labo mashii'ada ilaahay subxaana wa tacaala saddex yaa ku daraya cilmiga waa la sheegay martabatulcilmi maxaa laga wadaa martabat اlcilmi martabat اlkhalqi martabat اlkitaaba min almacduumaati wاlmawjuudaat hadda maxaa laga wadaa waa sax weeye waa qayb ka mid ah laakiin waxaan rabaa afartii rugni in la dhammaystiro cilmiga waa kow waxaa labaad mashiiada ilaahiyna waa ku jirtay oo ilaahay subxaana wa tacaala doonitaankiisa ah khalqigii iyo abuurkii kitaabadii waxbaa jira maxay ahaayeen ayib waan laidinka sugahaya habeen dambe insha allahu tacala ayagoo faahfaahsan waa sheegan yihiin hadda laakiin waa isku celceliseen ayib faslun wa min usuuli ahli الsunnati waاljamaacati ana addiina wاliimaana qowlu wacamal qowlu اlqalbi wاllisaani wacamalu اlqalbi wاllisaani wاljawaarix wa ana aliimaana yaziidu biاlطaacati wayanqusu biاlmacsiyati whm maca dalika laa yukafiruuna ahla alqiblati bimutlaqi almacaasi walkabaa'ir kamaa yafcaluhu alkhawaariju bal ilukhuwatu aliimaaniyatu haabitatun maca almacaasi kamaa qaala subxaanahu faman cufiya lahu min akhiihi shay-un faatibaacun bilmacruuf faslun wa min usuuli ahli sunnati sunnada dadkeeda usuushooda waxaa ka mida iyo waljamaacati jamaacada dadkeeda ahlusunna waljamaaca usuusha ay ku taagan yihiin waxaa ka mid ah oo ayaga uu goonida ah anna diina diinka iyo wal iimaana iimaanku qowlun orah inuu yahay iyo wa camalun fal la qabto oo la sameeyo qowlulqalbi qalbiga hadalkiisa iyo wallisaani lisaanka qowlkiisa iyo wa camalulqalbi qalbiga shaqadiisa iyo wallisaani carabka shaqadiisa iyo waljawaarixi xubnahaba iyo wa ana aliimaana iimaanku yasiidu inuu kordho bidaacati daacada ilaahay uu ku kordho wayanqusu uu ku dhimo bilmacsiyati macaasidana uu isku dhimo oo ku nusqaamo wahum ayagu ahlu sunno weeyaane maca daalika arrinka iyadoo ay jirto laa yukafiruuna macnaha inuu iimaanku nusqaamo iyadooy ogyihiin inuu jirto laa yukafiruuna ma gaalaysiinayaan ahla alqiblati qiblada dadkeeda dadka qiblada u takada bimuطlaqi اlmacaasi macaasi muطlaqan waxba ku qaydinayn oo qofku uu galay ku ku gaalaysiin maayaan iyo kabaa-iri dunuub waaweyn kamaa sida yafcalu ay samaynayaan hu shaygaba alkhawaariju kuwa khawaarijta loo yaqaano bal ilukhuwatu walaalnimada aliimaaniyatu ee rumayneedoo iimaannimadu ee keensanayso iimaanka loo aaneeyey thaabitatun mid sugan weeyaan maca almacaasi macaasida la jirankeeda kamaa sidii qaala uu yidhi alle subxaanahu hufnaaye faman ruuxii cufiya loo dhaafo lahu asaga min akhiihi walaalkii xaggii xaaluu ka haday shay-un shay fatibaacun fa calayhi korkii waxaa ahaaday itibaacun raacdaysi iyo raacid bilmacruufi si la yaqaano wa qaala alla wuxuu yidhi wa in daa'ifataani laba kooxood oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah iqtataluu hadday dagaalamaan fa aslixuu hagaajiya baynahumaa dhexdooda fa in baqad hadday xadgudubto ixdaahumaa midood cala alukhraa cala alfi'ati kooxdii al-ukhraa ee kalena ay ku xadgudubto faqaatiluu la dagaalama allatii tan tabqii xadgudbaysa ilaa goormuu dagaalkaasi socon xataa tafii'a ilaa ay kaga soo noqoto ilaa amrillaahi ilaahay amarkiisaoo heshiiskii iyo nabadda ay qaataan fa in faa'ad hadday soo noqoto kooxdii xadgudbaysay fa aslixuu hagaajiya baynahumaa dhexdooda labada kooxood bil bilcadli si cadaalad iyo garsoornimo ah wa aqsituu cadaalad sameeya in allaaha alla yuxibu mid jecel weeye almuqsitiina kuwa cadaaladda sameeya innama almu'minuuna mu'miniintu ikhwatun walaalo weeyaan innama almu'minuuna mu'miniinta iyaga unbaa ikhwatun walaalo ahe fa aslixuu hagaajiya bayna akhawaykum labadiinna walaalee dagaalantay heshiisiiya walaa yaslubuuna ahlu sunna kama siibaan al alfaasiqa qofka faasiqa ah al milliya ee diinta loo aaneeyay ee diinta loo nisbeeyay islaamka al islaama islaamnimada kama siibaan bilkulliyati gebi ahaanba walaa yukhalliduuna ahlu sunna kuma waariyaan hu ruuxaas fi naari naarta oo naartu ku waarayaa odhan maayaan kamaa sida taquulu ay leedahay almuctasilatu muctasiladu balilfaasiqu qofka faasiqa ah yadkhulu wuxuu soo gelayaa fi smi liimaani almulaq fi smi liimaani iimaankii magaciisa ayuu soo gudagelayaa almutlaqi ee la sii daayoo caamka ahaa oon waxba ku qaydinayn ziyaadaya nuqsaan midna kamaa sida fii qowlihi ilaahay hadalkiisa ku dhex sugan fa taxriiru raqabatin luqun xoraynteed ayaa qofkaa dul ahaatay mu'minatin ee mu'minad ah waqad laa yadkhulu inuusa soo gelin baa la arkaa fi smi liimaani iimaankii magiciisa dhexdii almutlaqi ee la sii daayey kamaa sida fii qowlihi hadalka alla ku dhex sugan tacaalaa sarreeye uu yidhi innama almu'minuuna mu'miniinta iimaankoodu dhammayska tiran yahay oo dhabta ah aladiina kuwii weeye idaa goortii dukira la xuso allaahu alle wajilat ay cabsanaysay quluubuhum quluubtoodu wa idaa goortii tuliyat la akhriyo calayhim dushooda aayaatuhu ilaahay aayaadkiisana saadat aayaadkii ay u kordhinayeen hum ayaga iimaanan rumayn iyo wa qowluhu nebiga oraahdiisa sala allahu calayhi wasalam uu yidhi laa yaznii ma sinaysto azzaanii qofka zaanigaah xiina wakhtiga yazni uu sinaysanayo walxal huwa asaguna mu'minun ruux mu'minu kaamilul iimaan ah walaa yasriqu ma xado assaariqu midka waxadayee tuuggaa xiina waqtiga yasriqu uu waxadayo walxaal huwa isaguna mu'minun xaaladda iimaan saxa uu leeyahay walaa yashrabu ma cabo alkhamra khamrada qofku xiina waqtiga yashrabu uu cabayahaa ayada walxaal huwa isaguna mu'minun uu yahay mid xaqa rumaysan oo iimaankiisu kaamil yahay walaa yantahibu ma dhaco ma boobo nahbatan boobid daata sharafin sharaf iyo wanaag mid u saaxiib taasoo yarfacu ay kor ugu soo qaadayaan annaasu dadku ilayha ilayhi xaggiisa fiihaa dhexdeeda absaarahum aragyadooda xiina waqtiga yantahibu uu boobaya haa ayada walxaal huwa isaguna mu'minun uu yahay muumin wa naquulu waxaan leenahay huwa asagu waa qofkii sinaystay oo waxaday oo khamrada cabay oo wax dhacahayay muminu waa qof mumina intaba isagoo samaynayaan leenaha waa mumin naaqisul iimaani iimaankiisuna uu dhiman yahay oo dhaawac ku jiro ama waxaan leenaha ow mu'minu waa mu'min biiimaanihi iimaanka qalbigiisa ku jiro jiroo uu mu'min ku yaha faasiqun mid daacada alla ka baxay weeye bikabiiratihi dembiga weyn ou galayna faasiq buu ku yahay laakiin asalkii iimaanka ka saari mayno waa muslim falaa yucطaa la siin maayo al-isma magicii almutlaqa ee la sii daayey waa mu'min kaamiluliimaana ma la odhanayo walaa yuslabu laga siibi maayo mulaq lismi mutlaqa alismi ismigiiba gebi ahaanna laga siibi maayo la odhan maayo iimaan ma laho iimaanba asalba laga heli maayo fasalkan musanifku wuxuu kaga hadlayaa ahlusunna waal-jamaaca maxay ka aaminsan yihiin iimaanka wuxuu ka mid yahay baabkan asaga ah abwaabta aad dawaa'ifta muslimiintu ay ugu kala arag duwan yihiin qaybo badan oo ka mid a ah furuucdiisa jadalka iyo dooda iyo muranka badanna uu ka jiro saddex masaleyna u noqota arrimaha noocaasa baabul asmaa wa sifaat kow baabulqadar oo kii aan ka soo baxnoo kan ka horreeyey ah iyo baabuliimaan saddexdaa baab baabulasmaa sifaat oo wixii ilaahay asmaadiisiiyo tilmaamihiisa quseeya iyo baabuliimaan oo waxa weeyaan kan hadda aan taaganahay ah iyo qadarkii oo kii ka horreeyo aan ka soo baxnaya saddexdaa masalo ayayna u noqotaa inta badan xulaya musanifku iimaanka iyo diinka waa qowlun wa camal labadaa qaybood buu u qaybsamaa qowl iyo camal qowlkii iyo camalkii markuu sidaa u qaybiyey buu haddana laba kale ka dhaliyo kuu sheega qowl markuu yidhi waxaa isla soo galay qowlulqalbi iyo camalulqalbi labadaba waa isla soo galeen qowlun waa camal markuu yidhi markuu yidhi qowlun waa camal bi marka qowl markuu yidhi qowlullisaan iyo qowlulqalbi baa isla soo gelaya camal markuu yidhina camalulqalbi iyo camalullisaan baa isla soo gelaya waa afar marka afar geesood weeye qowlun labaa ku jirta qowlullisaan iyo qowlulqalbi camalna intoo kalea ku jirta camalulisaan iyo camalulqalbi ma la fahma afartaa qaybood baa ka imaanaysa qalbigu wuxuu leeyahay camal uu qabto wuxuuna leeyahay hadal carabkuna wuxuu leeyahay shaqo uu qabto wuxuuna leeyahay hadal marka aliimaanu qowlun wa camal hadii la yidhaahdo qowlun bilisaan qowlu biاlisaani wa qowlu bilqalbi iyo camalu bilisaani iyo camalu bilqalbi afartaaba way isla soo gelayaan ayib taasi waa qodob jawaarixdu waa xubnaha lugihii iyo gacmihii iyo indhihii iyo waxyaalaha la midka waxay ka sameeyaan iimaanka noocaasihi wuu ziyaadaa wuuna nusqaamaa wuxuu ziyaadada ku aqbalaa daacada ilaahay buu ku ziyaadaa wuxuuna ku nusqaamaayo ku dhimaa macaasida halkaa marka waxaad ogaatay iimaanku waa qowlun wa camal qowlun wa camal maxaa loola jeedaa qowlulqalbi iyo waxa weeyaan qowlulisaan camalkana camalulqalbi iyo camalulisaan maqma qaybsamaa ziyaado iyo nuqsaan labadaba wuu aqbalaa taa marka waa masalo muhima masalo muhima weeyaan musanifku wuxuu sheegay iimaankii waxaa ka mid ah waljawaarix acmaaluljawaarix baa iimaankii ka mid ah gacmaha waxa laga samaynayo lugaha waxa laga samaynayo indhaha waxa lagu arkayo dhagaha waxa lagu dhegaysanayo iimaankii bay ka mid tahay qaybayna u qaybsamaanoo dee acmaashii asalka qalbiga yaa u asal ah iimaanka atasdiiq baa asal ah waxa kaloo dhan asagay ka dhalanayaan ayib qayb ka midi marka waa rukni qaybi waa waajib qaybi waa mustaxab qaybi waa iska bannaan tahay intuba way ka imaanayaan waajib iyo rukni iyo mustaxab intuba waa ka imaanayaan qayb ka mida ah hadduu qofku ku tago wuu ku gaaloobayaa qayb ka mida ah qofku hadduu ku tago ka tago ku gaaloobi maayo waa kaasa marka intaba wuu ka imaanaysa haddii la yidhaahdo qowlulqalbi qowlulqalbi waxa weeye qalbigu see u hadlaa tasdiiqa oo rumaynta ah iyo yaqiinta loola jeedaa altasdiiqu walyaqiin ayaa loola jeedaa haddii la yidhaahdo lisaanka hadalkiisana shahaadateynkiibaa asal ah shahaadateynku waa qowl wax carabka lagaga dhooqay laa ilaaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna waa qowlulisaan waay camalulqalbi haddii loo yimaado camalulqalbi waxaa soo gelaya niyada aad khayrka niyeysatay waa soo gelaysaa maxabadaa soo gelaysa iyo jacaylka ilaahay aad jeceshahay diintaada jeceshahay ee waxaa soo gelaya tawakulka ilaahay aad tala saaranaysid kulligoodba way soo gelayaan camalulisaan iyo qowlulisaan bay culammada qaar waxay u kala qaadaan camalulisaan qowlulisaan waa wixii shahaadateynka lagu dhawaaqa ah camalka uu qabtana waa adkaartii iyo waxyaalihii kaleetoo la midka ahaa iyo qur-aan akhrintii iyo waxyaalahaas weeye wixii rukni ah waa qowlulisaan bay leeyihi camalulisaanna waa waxyaalaha kaleo uu qabanayo oo adkaarta waxyaalaha ku saabsan jawaarixdii oo iyaduna dee khayrkii la imaanaysa ama sharkii la imaanaysa iimaankaaga marka waxaa dhaawacaya macaasida nuqsaan bay u geysan ahlusunna saasay qabaan iimaanka macaasidu way nusqaamisaa iimaanka waxaa bulaaliya oo badiya waa taacada ilaahayba ku bata ayadoo ay sidaa tahay oo iimaanku qowlun waa camalu yahay oo uu iimaanka ku kordhay daacada iimaanku kordho macaasidana uu ku nusqaamo ayadoo ay sidaa jirto wahum maca daalika laa yukafiruuna ahla alqiblati bimutlaqi almacaasi walkabaa'ir dadka qiblada u tukadae ummatulmuxamedka ah dawaa'iftooda iyo kooxahooda kala duwan iyo jamaacaadkooda iyo ururadooda ma gaalaysiiyaan ahlu sunno macaasi uu ku dhacay uun kuma gaalaysiiyaan mar haddaysan macaasidu gaalnimo gaarsiisnayn inuu waxday iyo inuu zinaystay iyo inuu bidco ku dhacay aan mukafiro ahayn iyo inuu wax un khalada sameeyey iyo kuma gaalaysiiyaan dunuubtuu galay ama kuwo waaweyn ha noqoto ama saqaa'ir ha noqoto mar haddaynay shirki gaarsiisnayn dunuubta dadka kuma gaalaysiiyaan sida khawaarijtu ay sameeyaan khawaarijta laba asal bay leeyihiin oo asal u ah ummadda kaga duwan yihiin ahlu sunnaha qodobka qodobka koobaad waxa weeye asalka koobaad atakfiru bimaa laysa bimukafirin wax aan qofka diinta ka saarayn bay dadka diinta kaga saarayaan wax aan qofku diinta kaga baxaynin bay ayuu qofkii diinta kaga saarayaan qodobka waa khaslo ay gooni u leeyihiin oo ahlu sunnaha kaga duwan yihiin macnaha qodobka labaadna waxa weeye istibaaxatu dimaa'i lmuslimiina bina'an calaa dalik arrinkaa asaga ah ayay waxay ku salaynayaan shaygaan asagoon gaalnimo ahaynoo diinta qofka ka saareen markay kaga saareen inay dhiigga ku bannaystaan oo waxay cali iyo kula dagaalameen waxaan cali ku gaaloobayn bay yihahdeen cali wuu ku gaaloobay kabacdina xukumkii waxay ka dhaliyeen inay dadkii la dagaalamaan oo dhiiggooda bannaysana yidhao ay la dagaalamayna ahlu marka waxaan gaalnimo ahayn dadka kuma gaalaysiyaan dhiiggoodana kuma bannaystaan ayib qofkii marka labadaa mid ka mida ku dhex jira cudurkoodii unbuu qabaaye waa ayagii oo dhammaystiran lama odhan karo maalan qofku hadduu dadka ku gaalaysiiyo waxaan gaalnimo ahayn oo aan mukafir ahayn oo qofku diinta kaga baxaynin khasla khawaarija ku jirta hadduu dhiigooda ku banaysta taas ayada ah laakiin uusan wixii qofkii gaalaysiinaynin diinta ka saarmay waxaan waa mukafir odhan maayo dhiiggiisibuu bannaystay ayadana cudur khaldan buu ku jiraa khariban wuxuu leeyahay balilukhuwatu liimaaniyatu haabitatun maca almacaasi qofkii isagoo macaasi ku jira oo ilaahay caasinaya ayuu hadana wuxuu leeyahay walaalnimadii iimaanku ay keenaysay waa walaalkay muslimaad leedahay waa qof macaasi ku jiree galo maxaa u daliilo qof ilaahay caasinaya inaad tidhahdee aniga asagu walaalaanna wuxuu leeyahay qur baa u daliil ah. faman cufiya lahu min akhiihi shay-un fatibaacun bilmacruufi aayaddan waxay ka hadlaysaa qof qaatil ah oo qof dilay oo dhiigyo cabaho qof muslima dhiiggiisa qaba ayaa waxaa la leeyahay faman qofkii cufiya loo cafiya lahu asaga waa kii dhiigyo cabkahay dhiigga daashay min akhiihi walaalki min dami akhiihi walaalki dhiiggii xaggi xaaluu ka haday shay un wax un baa lagu cafiyey oo qofkii aad qofka ka dishaa wuxuu ku yidhi qisaastaadana waan leeyaha magna waa kugu cafin karaa dar ilaahayna waaba kuu dhaafi karaa labadaba waa kaa dayn karaa marka wixii qisaas ahaa waxaan kaaga cafiyey mag ee magisi diyo isii marka u fiirso qofkii qofka aad ka dishay baa waxaa loo leeyahay walaalkaa hadduu wax kuu cafiyo walaalo dhiigna waad ka gasho qof baad ka dishay weli waa walaalkaa haddii uu markuu dhiigga galo diinta ka bixi lahaa dee walaalnimo meesha ma timaadeen walaalnimadu meesha waa ka bixi lahayd ayib fatibaacun bilmacruuf kii marka la yidhi wax cafiyey dee walaalkiis waa inuu si wanaagsan wax uga raadsado adigana waxaa la rabaa maadaama wax lagu cafiyey si wanaagsan wax u bixisid qodobka labaad oo ilaahay arrinkan ugu tusinayo qofku asagoo macaasi ku jira macaasidina aysan gaalnimo gaarsiisnay inaan diinta laga saarin wa in daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahumaa laba kooxood ama laba urur oo muslimiinta ka mid ah hadday dagaalabaan laba shaqsi baa isla soo gelaysa laba qabiil baa isla soo gelaysa laba kooxood baa isla soo gelaysa mu'miniin ayagoo dagaalamaya baa ilaahay labadiba wuxuu ku magacaabay inay mu'miniin yihiin heshiisiyaa la yidhi dad nabad ka dhex shaqeeya mid ka mida ah haddii maaro loo waayo taa maaro loo waayo isugu tago waxaweyn la dagaalama ilaa ay ka soo noqoto fa in faat fa aslixuu baynahumaa bilcadli waaqsituu mar haday soo noqoto tii lala dagaalamay cadaalad u sameeya markaasoo saa ku heshiisiiye gabagabadu waxa weeye innama almu'minuuna ikhwatun fa aslixuu bayna akhawaykum mu'miniintu ayaga unbaa walaala aheh labadaa kooxood ee walaalaha ahee dagaalamay walaalihiina heshiisiiyo maslaxa iyo nabad dhexdhiga marka dadkii ayagoo dagaalamaya oo dheef adduunya laga yaabo inay ku dagaalamayaan ururnimo ku dagaalamayaan kooxnimo ku dagaalamayaan qabyaalad ku dagaalamayaan dhaqaalo ku dagaalamayaan gaalaad tihiin la odhan maayo waa muslimiin waxaa laleeyahay muslimiinta dagaalamaya aynu heshiisiino sheekhu wuxuu yidhi walaa yaslubuuna min baabi nasara yansuru oo kaleeto yaslubuuna kama siibayaan alfaasiq almilli faasiq almilla waa diinta qofka faasiqa ahee daacada ka baxay ee xumafalaha ah diinta islaamkana u abtirsado u nisbo sheegta ka siibi maayaan al-islaama islaamnimadii bilkuliya gebi ahaanba marba haddabaad faasiq tahay diinta islaamka bannaankaad ka taha ma odhanayaan walaa yukhaliduunahu fi naari naartana ku waarin maayo naarta ilahi wax ku waariye macnaheedu waxaa weeye naartaad ku waaraysaana ma yidhaahdaan qofkii waa faasiq waxaad leedahay dembigaan cadaab baa lagu mutaystaaniyo waa faasiqnimo waxaani ka fogow diintaad bannaanka ka tahana odhan maysid naartaad ku waarasaana odhan maysi labadaa midna odhan maysi mar hadduuba daa'irada islaamka ku jiro sidaas muctasiladaa tidhahda ayadana oo khawaarijta waa kaga duwan aan soo marray almansilatu bayna almansilatayn adduunkan markuu joogo magaci kaafir iyo gaal muslim midna maayaan aakhire laakiin khawaarijta waxay ku waafaqayaan qofkii dembigaa galay inuu naarta ku waarayo inuu naarta ku waarayo bal ilfaasiqu yadkhulu fi ismi aliimaani almutlaq iimaanka mulaqa ah ee caamka muslimiinta guud buu ka tirsan yahay iimaankiisa dhaawac ha soo gaaro iimaan haafhaaf ha noqdo si ka yihiin laakiin iimaankaa guud ayuu soo hoosgelaya ma laga sibayo fa taxriiru raqabati muminatin musanifku wuxuu u deliishanayaa qofkii qof muslima dila si khaa'ana ku dila baa waxaa laga rabaa kafaaragud kafaaragudkii baa waxaa ka mid noqday fa taxriiru raqabatin muminatin luqun muminada xoraynteed waayaha muminkaan xoraynayo ma mumin iimaanku qanjaha joogaah mise waa mumin iimaankiisu haafhaaf yahay kala qaad ma leh ama mumin iimaankiisu haafyaha ha noqdo ama mumin kaamiluliimaana ha noqdo ama waxaa ka khaldanaadeen mid mu'minoo daroogaysta haddaad xoraysid oo tiraa muslimkaa daroogaystahaan xoreeye waxa weeyaan hawshaa kamaada soo bixin laguma odhan karo sababtoo ah daa'iradii islaamkii iimaanku ku jira waqad laa yadkhulu fi ismi liimaani اlmuطlaq iimaanka mulaqa inuusan soo garin baa suurta iimaanka mulaqo halkan la sheegayo waqad laa yadkhulu fi ismi liimaani almulaq waa iimaanka kaamilkaa faasiqu iimaanka guud ka siibi mayno laakiin iimaanka kaamilkaa markii la yidhaahdo hoos dhac baa ku imaanayo kaas ayadaa waxaa laga yaabaa in laga siibo sida ilaahay uu yidhi innama almu'minuuna mu'miniinta dhabta ah ee iimaankoodu saxdayoo kaamilka yahay waa dadka tilmaamaha laga helay aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum marka ilaahay la xuso oo waciidkiisa iyo hanjabaadiisa la xasuusiyo quluubtooda cabsata alwajalu huwa alkhawf waa cabsi cabsi bay wa waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu ilaahay aayaadkiisa markii lagu dul akhriyana zaadat aayaadkii waa waxay u kordhinayaan hum ayaga iimaanan u fiirso aayaadkii iimaan bay u kordhinayaan intaan aayaadkaa la akhrin iimaankoodu meeshuu joogay iyo markii aayaadka la akhriyay iimaanku meeshuu joogay isku mid maa waa kala sarreeya yaa kordhiyey iimaankan aayaadkii la akhriyay baa ilahay ugu kordhiyey balfa markaa qabla tilaawati alaayaat aayaadka intaan lagu akhrin ka iimaankiisu meel uusa joogin buu tegey markii aayaadka lagu dul akhriyay maxay ku tusin ziyaadat liimaan iimaanku waa ziyaadaya hadalka nebigaa u daliil ah iimaankii inuu nusqaamo xaggana uusan waxa weya qofka asalkii iimaankaha uusan waayayn laa yazni zaanii xiina yazni wahuwa mumin qofku markuu zinaysanayo asagoo mumina maanta waxaa loola jeedaa oo iimaankiisu kaamil yahay ma zinayso iimaankaa laga siibaya iimaanka kaamiluliimaankaabaa kamaalkahabaa laga siibaya macnaheedu maaha markuu zinaysanaya inuu xaaladaas gaal yahay macnaheedu sidaas ma ah zinada hadduusan qofku xalaashan mujarad uu zinaystay kuma gaalooba waa kabiira min alkabaa'ir oo waa dembi weyn laakiin diinta kaga bixi markuu waxadaya xaaladaas ayadaa uu ku jiro iimaankiisu kaamil maaha iimaanka laga anfinaya waa kamaalkii asluliimaankii waa u baaqi khalaas sida awgeed dee hadduu sinaysto qofkii guur hore hadduu soo marana dhagax baa lagu dili hadduuse soo marina waa la jeedlin hadduu gaal ahaan lahayo zinada isla markaba uu ku gaaloobi lahaa waxaas looma kala qaadeen horaa laga dili laha waa la fiirinaya xooluhu xaday shuruuddii xatooyada inay oofsatay gacantaa laga jaraya hadduu murtad yahay waaba la dili lahaaba markii iimaanka laga anfinayay waa waxa laga anfinayay waxa weye waa kamaaluliimaan laakiin asalkiisii waa u baaqi waxaa la boobka nahbigu tuugnimada ma aha iyo nahbiga farqi baa udhexeey tuugnimadu xoolo meel lagu xifdiyey oo intuu qofku usoo dhuntay uu xaday weeye laakiin nahbigu waa qof barqadii adoo meel maraya mobeelka kaala baxoo kaleeto waxbuu kaa dafay waxbuu kaala cararay oog waa kaasoo kaleeto ka laga nahbiga boobid weeye shay wanaagsan oo dadku indhaha ay usoo wada hanqataagayaanoo la fiirinayo ma lama cararo qofku marka uu dhacahayo isagoo mu'min ah dhacay iimaankiibaa dacfi ku imaanaya markaasuu waxyaalaha noocaasa boobaya marka waxaan leenahay qofkii macaasida ku jiraya muslimka ahaa waa muminu naaqisuliimaan mumin weeye laakiin iimaankiisu waa naaqis oo nuqsaantaasaa ah waxay keentay inuu waxyaalahan xaaraamtaa ka dhowrsan waayo nin khamriyacab ah oo nebiga dhowr jeer inta loo keenay xadkii khamrada uu ka fuliyey ka oofiyey ayaa saxaabada qaar ka mid waxay dhn lacnada alla kugu ri maalin walba waa nin weyn waa la keenaya isagoo khamro cabay lacnadu kugu dhacday nebiga marka wuxuu yidhi ha lacnadinina walaalkiina shaydaan ha uu kaalmaynina alla ku duleena axaadiia ah qaar baa kusa ilahay ku dule inay yidhaahdeen saxaabadu wuxuu nebigu yidhi shaydaan ha uu kaalmaynina walaalkii sababtu waxa weeye horta inuu khamre cabo shaydaan baa u qurxiyey shaydaanku ujeeddadu ka lahaana walaalkiin inuu dulloobo ayay ahayd haddaad marka tidhahda ilaahay ku dulle sidii shaydaan rabay allaha kuu yeelo wey marka shaydaan baad qofka ugu kaalmaysa walaalkiin shaydaan ha uu kaalmaynina waxyaalaha cajiibka ah waxaa ka mid a ah ninkaa khamriyo cabkaa wuxuu nebigu u tilmaamay xulaya ninkaas ilaah iyo rasuulkiisuu jecelyihi waa khamri caba garo weliba mar ma aha oo laba maaha dhowr jeeraa la keenay isagoo khamre cabay waa lagu soo oogay waa laga fuliyey haddana wuu ku noqon haddana waa laga fulin haddana wuu ku noqon waa la tumin siddeetan olood baa lagu dhufanhaya waa taagan yahi nebiguna wuxuu leeyahay waxaan ogahay inuu ilaah iyo rasuulkiisa jecel yahay aslulimaankii baa ku jira aslulimaankii ayaa ku jira ayib ama waxaa la odhan karaa marka mu'minun naaqis liimaan waa sax tacbiirka tacbiirka labaad baa wuxuu yahay in la yihahdo mu'minun biiimaanihi iimaanka uu leeyahay inta dhan inta uu dhan yahu ku jirta iimaan buu ku leeyahy waa mu'min buu ku yahay faasiqun bikabiiratihi dembigaa uu galayna faasiq buu ku yahay xoolaha uu xaday iyo zinadaa uu sameeyey iyo waxaa weeyaan xoolaha uu boobahayey iyo waxyaalahan sariqadaas iyo xatooyada iyo wuxuu ku yahay faasiq laakiin asalkan iimaankoo u dhiman oo iimaan kaamilana ma siinayaan iimaankii o dhanna ka siibi maayaan labadaas ay ahlu sunnuhu udhaxaynayaan labadaa ayay ahlu sunnuhu udhaxay marka iimaanku waa qowl ictiqaadkii meeye haddaad tidhaahdid dee qalbi isla soo gelayaa qowlu lisaan iyo camalu lisaan iyo waa isla soo gelayaan qowlulqalbi iyo camaluqalbi ictiqaadkii waa isla soo marka wax qalbiga lagu gunto carabkana lagaga dhawaaqo xubnahana laga yidhaahdo ziyaaduu aqbalaa daacada ilahi ku ziyaadaa nuqsaan buu aqbalaa macaasidu ku nusqaamaa qofka kabiirada ku jira oo dembiga weyn oon gaalnimada gaarsiisnayn iimaankiisu waa nusqaamayaa laakiin asalkii iimaanka kaga bixi maayo ma uu kaga baxayo faslun wa min usuuli ahli sunnati waljamaaca ahlusunna waljamaaca usuushooda waxaa ka mid ah salaamatu quluubihim quluubtooda ufiyoobidooda ufiyoobideeda iyo wa alsinatihim carabadooda ufiyoobidooda lirasuulilahi asxaabi rasuulilaahi asxaabtii liasxaabi rasuulilaahi alle rasuulkii asxaabtiisii ay u qalbiyiy carabo fiyow yihiin kamaa sida wasafahu ku tilmaamay hum ayaga allaahu alla bihi shaygaba fii qowlihi oraahdiisa dhexdeeda tacaalaa sarreeyuu yidhi waaladiina kuwii jaa-uu yimid min bacdihim muhaajiriin iyo ansaar gadaashooda yaquuluuna waxay leeyihiin rabbanaa rabbigeenu iqfir noo dhaaf lanaa annaga waliikhwaaninaa walaalaheenna ilaahayow u dhaaf aladiina kuwaasoo sabaquunaa nooga hormaray biliimaani iimaanka walaa tajcal ilaahu ha yeelin fii quluubinaa quluubteenna dhexdeeda khillan urug iyo urkutaal iyo xasadnimo iyo cuqdad liladiina kuwii aamanuu xaqa rumeeyey rabbanaa yaa rabbanaa anaga rabbigeenow innaka adugu raufun alla dhibrin badan baa tahay raxiimun ee naxariis badan musanifku halkan wuxuu kaga hadlayaa masale muhimo ku saabsan saxaabadii nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam waxaa isweydiin mudan caqiidaa laga hadlahaye caqiidatulwaasidiya caqiidaa laga hadlayay maxaa saxaabadii nebiga meesha keenay masaladaani waa masale muhiimadeeda leh culmo badanna ay kitaabtooda ku qoreen oo salaf saalix ah keenay saxaabada nebiga waxaad ka aamintid waxay saamaynayaan wixii diinoo ay soo guuriyeen haddaad ka aamintid dad caadiliin ah oo ahlu fadli ah oo wanaagsan inay yihiin wixii axaadiioo ay soo guuriyeen waad ku kalsoonaanaysaa waxbaad ku salaynaysaa qofkii saxaabada ka aaminsan inay yihiin faasiqiin daacada ilaahay ka baxay ama gaalo yihiin ama murtasiqo yihiinna waa sida dawaa'if badan ay ku khaldameene dee wixii ay saxaabadu sheegaan wuxu le waxba ka soo qaadi mahayo shiicada qaar ka mid a ah, khawaarijii oo la dagaalantay waa ku aafaysan yihiin warkiiso dhan ba uga fadhiba saxaabadu warkoodoo dhanba meel bay ku tuurayaan marka wax agtooda marka maadaamu waxaa laga yaabaa salaaddii axaadiis bay ku warinayaan axaadiis caqiido ku saabsan axkaamtii xalaal iyo xaaraan ninka raafidiga marka wuxuu ku yaa wariyey abu hurayra waxba ka soo qaad malu lig tuuraya ahlu marka taa waa kaga duwan yihiinoo saxaabada nebi muxamed ahlu sunna qalbiga fiyoobi bay ugu hayaan jacayl bay ugu hayaan waa waajib inaad jeclaatid maxabo iyo kalgacayl u haysid maamuus iyo sharaf u haysid carabkana aad ka ammaanto ilaahay ha ka raalli noqda saxaabadii nabi maxamed ilah tlah waa hawl saaran wey xilna saaran wey musanifku baa fasalkan dhowr qodob ilaa siddeed qodob ayuu ku sheegi doonaa dhowr qodobo kalena culummadu waa ku daraa waxyaale uu ka tegay wey jiraa saxaabi maxaa la yidhaahdaa iyo cadaalatu saxaaba saxaabada cadaaladooda inkastoo laga fahmaayo hadalkiisa iyo waxyaale uu ka mida uu ka tegay wey jiraa laakiin qodobo dhowra ah ayuu sheegay qodobadaa uu sheegay waxaa ka mid ah inaga ka muslim ahaan ahlu sunna ahaan saxaabada nebi moxamed maxaa inooga aadan kow wuu tilmaami doonaa waxyaaluhu tilmaami doona waxaa ka labaad fadaa'ishii saxaabada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam fadaa'isha ku soo aroortay inay dad fiican ahaayeen waxyaaluhu tilmaami doona waxaa kamida ayaga acyaantooda hebel hebel hebel iyo hebel iyo hebel jannama uga markhaati kacayna intaan tirino qof walboo saxaabiya waa ahlu janna miyaynu leenaha waxaa ka mid ah saxaabada maraatibtoodii iyo darajooyinkoodii say u kala sarreeyeen inuu qayb ka tilmaamo masaa'il ku tacalluqda weliba maraatibtaasoo ka dhalanaysana uu sii sheego waxaa ka mid a ah waxyaaluhu sheegi doono aalubeytkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam maxaa inooga aadan waxaa ka mid a ah waxyaaluhu sheegi doono saxaabada qaar ka mid a ah dagaallaha dhex maray oo dad baa isaga dhintay ka ahlu sunno ahaan iyo qofka muslimka ah dagaalkaa saxaabada dhex maray maxaa inooga aadan wuxuu sheegi doonaa musanifku xaasaskii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama maxaa inooga aadan intaba wuu tilmaami doonaa cadaaladii saxaabada iyo saxaabi maxaa la yidhaahdaa iyo waa masaa'il culimmada qaar yidhahdeen wuu ka tegey saxaabigii waxaa la yidhahdaa qofkii nebiga la kulmay sala allahu calayhi wasalam qofkii nebiga la kulmay rumeeyey isagoo mu'mina sidaa kula kulmay iimaankaasna ku duldhintay qofkaasaa saxaabi loo yaqaana nebiguu la kulma inuu arkaa waxba laazimaa ah, sababtoo indhool asagoo hadduu nebiga la kulmo nebiga rumeeyo waa saxaabi inuu arkaa marka laazim ah, inuu nebiga la kulmay iimaanna uu lahaa markuu nebiga la kulmayo iimaannimo kula kulmay waxaa meeshaa ku baxaya nebiga intuu la kulmay hadduusan iimaan horta wixii aan nebiga la kulmin saxaabi ma ah kow walow haba rumeeyaba adugu saxaabi ma tihi nebiga laakiin waa rumaysanta qofkii nebiga inta la kulmay aan rumaysnayn abujahl iyo abulahaba nabiga way la kulmeen way la kulmeen saxaabana ma ahayn sidaa ku dul dhintayna dee waxaa kasoo meesha ka baxay qofkii inta nebiga la kulmay oo rumeeyey kabacdi diinta ka baxay saxaabi ma noqonayo marka waa inaad la kulantid waa rumaysid sidaasna aad ku dulimatid saxaabi waa kaasah ahlusunna marka waxyaalaha waxaa ka mowqifkooda saxaabada ku aadan waa maxay salaamatu quluubihim wa alsinatihim qalbigaaga waa inay ugu jirta saxaabada nebi maxamed fiyoobi fiyoobi keliya maaha cuqdadna waa inaad unu qabin kow waana inaad jeclaatay waa waajib ilahay dartii waa inaad u jeclaatay diintaanay wax u qabteen oo u rafaadeen oo u silceen oo nebigay u gargaareen oo garab siiyeen oo naftooda iyo maalkoodaba ku bixiyeen waa inaad qalbi ahaan u jeceshahay qalbigaagu u fiyow yahay carabkaagana waa inay ka badbaadaan carabkaagana waa inay ka badbaadaan ayib wuxuu ilaahay ku tilmaamay dadku tirinaya markaasu ilahay wuxuu tilmaamay muhaajiriin iyo ansaar iyo qolyo saddexaad oo ansaar ka dambeeyeyo iyo muhaajiriinoo jaa-uu min bacdihim labada qolo ka gadaal buu yimaadeen waa dadka muslimiinta aho ilaa saacati imaanaya oo wan wanaagsan waxay leeyihiin rabbana kfir lanaa waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan ilahu annaga noo dembi dhaaf walaalihii iimaanka nooga hormarayna ilaahu u dembi dhaaf ilaa min saxaabadii laga soo bilaabo ilaa yoomina hada walaalihii muslimiinta aho iimaanka kaaga hormaray aabbayaasha awowayaasha mashaayikhdaadii kuwii wax sii baray intuba way soo gelayaan ilaa u qof iimaanka nooga hormaray ilaah u dembi dhaaf walaa tajcal fii quluubina hilla liladiina aamanuu qof muslima ee mu'mina qalbigeenna ilaahu cuqdad ha u gelin waa arrin cajiib arrinkaas inaad ilahay weydiisatid ilaahu qalbigayga muminiinta cuqdad u gelin wa aacatu nebiyi iyo nebiga daacadiisa sala allahu calayhi wasalama oo waa maxay mowqifka ahlusunna waxaa ka mid ah usuushooda salaamatu quluubihim wa alsinatihim liasxaabi rasuulillaahi kow iyo wadaacatu nebiyi nebiga inay adeecaan ayaa mowqifkooda ka mid ah saxaabada nebiga ee waxaa ka wada ahlu sunnuhu nebigay adeecayaan maxay ku adeecayaan fii qowlihi nebiga orahdiisa uu yidhi laa tasubuu ha caayina walaadimaya أشهد حي على الفلاح sideedda qodob oo musanifku uu sheegay qodobka koowaad waxaa weeye mowqifka sunna ay ka qabaan saxaabada nebiga waxa weeye salaamatu quluubihim wa alsinatihim liasxaabi rasuulillaah inay asxaabadii rasuulka u hayaan qalbi wanaagsan iyo carab wanaagsan iyo jacayl iyo waxa weeyaan maamuus qodobka labaad inay nebiga ku ateecaan oo fadligoodii ay leeyihiin laga waramo oo nebigu uu yidhi laa tasubuuha caayina asxaabi asxaabtayda nebigu waa diida hawshaa qofkii nebiga khilaafa ee saxaabada nebiga caaya xaaraan buu ku dhacay dembi weyn buu lagu halogala qofkii saxaabada nebi maxamed caaya nebigu intaa markuu yidhi oo inaga reebay saxaabada inaan caynuhu wuxuu yidhi fawaladii allihii baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi gacantiisa ay ku jirtay fawaladii waxaa laga qaadanayaa adoon cidina ku dhaarsan inaad dhaaran karti mar hadday dhaarto dhaar xaqa tahay nebiga cid tiri kitaab noo mar saxaabada inaan la caayin ma jirto marka adoon lagu dhaarsan waad dhaaran kartaa shaygaad ku dhaaranaysa hadduu xaqyo weliba aad wax ku xoojinaysa qodobka labaad nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay dee yad waa sifa min sifaat illahi min sifaati daat somayna soo mar gacantu low anna axadakum idinka midkiin mid idinkaa idinka mid ah waa dadka iska caadiga ah oo kale anfaqa hadduu bixin lahaa midla uxudin uxud wax la eeg oo dahaban dahab ah, oo dar ilaahay uu ula bixi lahayo fii sabiililah u buurta uxud waa buur weyn buurtaa wax la eeg oo dahab ah, ayaad sadaqaysata maa balaqa ma gaareen mudda axadihim ayaga koomba koomba ayaga waxa weeyaan eh, mudda axadihim mid ayaga ka mida koombadiis ama galaas raashin ah oo uu bixiyey walaa nasiifahu min koomba raashin oo saxaabada nin ka uu bixiyey iyo buurta uxud wax la eeg oo adigu aad bixiso dahab ah isma la maxaa keenay dad kaa fadli badan bay ahaayeen oo waxay la baxayaan baa kaa fadli badnaa waxaa keenayay marka raashin bay bixinayeen dahab bay bixinayeen fidbay bixinayeen geel bay bixinayen adiga inta haddaad bixisa ka warran ma gaaraysi wax kasta haddaad dad ilaahay uu doortay oo nebi moxamed u dooray bay dadkaasi ahaayeen qofka maanta marka ayagii fanto oo wax ka sheegaa isaga unba ayaandara haysataa dhibna waxaba ugu filanba dadka maanta ku mashquulsan abu hureyre wax ka sheegiisa iyo caaisha nin shiicayo waxaan arkay ka qoray kitaab caaisha kitaabulfaaxisha la yidhahda kitaabka dhan wuxuu kaga hadlaya caaisha inay zaaniyad ahay waa xaaska nebiga gara sal alla alay waslam waa ina abubakar adduunka iyo aakharaba isaguna kitaab buu ka qora uu leeyahay kitaabulfaaxisha kun bage buu kitaabkaasi ku dhowya warqadaha intuu tiro la eegi soo wakti khasaaray maa wakhtigaa ka khasaaray qalamkaa ka khasaaray ilahay hadduusan u toobadkeen waa hawl khasaara marka wax kasta haddaad bixisid saxaabada nebiga ma gaaraysi masalada labaad marka maxay noqotay fadaa'ishii saxaabada nebiga inaynaan weligeen gaaraynin ma dhici kartaa qof maanta jooga saxaabada nebiga inuu ka fadli bato labay culummadu u kala qaadaan ka xilli ahaan iyo ummad ahaan ummaddii saxaabada ay ahaayeen wax gaari kara ma leh qof qof haddii la yidhaahdo oo la yidhaahdo qof qof dadka loo tiriyo ma dhici kartaa in la helo qof un saxaabada ka ah. in maanta la helo qof caadi oo muslimo inuu ka fadli bato maaha guud ahaan saxabada waxa laga waa qof qof waa masale khilaafiya laakiin sida raajixa ayana maya way dhici kartaa in la helo qof maanta jooga oo saxaabadii wakhtigay joogeen qof ka ah ka aqoon badan waa dhici karta sababtoo ah saxaabada waxaa ka mid qaar inta soo islaamay markay soo islaameen dagaal hore ka gala isla markiina dhintay ayadoo tukan soo ma jiraan ninka marka salaadda sida loo tukada aan aqoonin oo saxaabiga ahay oo dhintay iyo qofka maanta salaadda arkaanteeda iyo waajibaadkeeda yaqaana kan maanta yaqaana aqoon badan laakiin kaasaa kaa fadli badnaa way dhici kartaa qof maanta jooga marka saxaabada kulligood ma aha fardi saxaabada ka mid ah ama qof ama laba inuu ka aqoon banto aqoontay waqtigaa lahayn maanta inuu kanu ka aqoon banto laakiin fadli maya ma la gaarayo wa yaqbaluuna way aqbalayaan ahlu sunnuhu maa wixii jaaa ku yimid bihi asagaba wixii jaa la yimid bihi asagaba alkitaabu kitaabka iyo wasunnatu sunnada iyo walijmaacu ijmaaca wixii kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga iyo ummadu isku raaceen oo min fadaa'ilihim ayaga fadaa'ishooda kamid mid a saxaabada iyo wa maraatibihim darajooyinka ay kala leeyihiin wa yufadiluuna tanu tii hore la socota waa fadaa'ishii saxaabada laakiin maraatib markii la yidhi waxaa imaanaya inay ayaga laftirkoodu sii kala fadli badnaayeen saxaabada markaasuu bilaabo wuxuu yidhi wayufadiluuna way sarraysiinayaan man ruuxii anfaqa bixiyey min qabli lfatxi fatxiga ka hor furashada ka hor oo fatxigan waa kee wa huwa isaguna sulxulxudaybiyati waa xudaybiye heshiiskeedii heshiiskaa ka hor qofkii wax la baxay oo ilaahay dartii waxula baxoo saxaabada kow oo waqaatala dagaalamay heshiiskaa xudaybiye ka hor waa sanadkii lixaadoo hijriga xudaybiya xudaybiye ka hor qofkii dagaalamo dar alla u dagaalamo saxaabi ah waxna la baxay ee saxaabiga waxay ka sarraysiinayaan oo uu ka sarreeya kaasi calaa man ruuxii anfaqa bixiyey min bacdu sulxulxudaybiya ka gadaal oo waqaatala dagaalamay sulxulxudaybiya ka gadaal waa isla saxaabadii garo sulxulxudaybiya ka hor kuwii dagaalamay xaggana waxla baxaa waxay ka fadli badan yihiin xudaybiye ka gadaal kuwii dagaalamay waxna la baxay qodobkaasi waa qodob oo xudaybiye ka hor dadkii dagaalamo oo wax bixiyey inay ka sarreeyaan saxaabada kale qodobka labaad wayuqadimuuna way hormarinayaan xagga fadliga almuhaajiriina muhaajiriinta cala lansaari ansaar muhaajiriin iyo ansaar yaa fadli badan muhaajiriin baa fadli badan bay ahlu sunna qabaan waa qodobka labaad saddex wa yu'minuuna waxay rumaysan yihiin ahlu sunne bianna allaaha alle qaala inuu ku yidhi liahli badrin reer beder wa kaanuu waxayna ahaayeen alaamiatin saddex boqol iyo wa cashara dhowr toban qofe inuu ilaahay ku yidhi icmaluu sameeya maa wax allaala wixii shi'tum aad doontaan faqad kafartu waan idiin dhaafay lakum idinka ahlu badarna inay saxaabada gooni wax u dheer yihiin ayadana ahlu sunna way qabaan saddex masle baa haysaa muujeeda sulxulxudaybiya ka hor wixii wax la baxay ama waxa weeyaan dagaalamay wixii intaa kadib wax la baxay ama dagaalamay way ka fadli badan yihiin kow muhaajiriin iyo ansaar muhaajiriin baa fadli badan labo ahlu bader waa dadka saxaabada ugu fadliga badan oo ilaahay baaba ku yidhi icmaluu maa shi'tum faqad hafartu lakum waan idiin dhaaf macnayadu maaha inay macsuumiin yihin o aysan dembi lahayn dembi way leeyihiin oo kale ka dhici karaa waa muslimiin caadi oo ambiye maysan ahayn waxaa saddexaad afaraad ogaatay ahlu bader dadkii bader ka qayb galay tirsigoodu maaqay ahaayeen saddex boqol iyo dhowr toban qof bay ahaayeen wa biannahu amar iyo shaan iyo waxay aaminsan yihiin laa yadkhulu inuusan gelaynin axadun qof annaara naarta axadun qof qofkaasoo baayaca la baayactamay nebiga taxta shajarati geedii hoosteeda laqad radia allaahu cani id yubaayicuunaka taxta shajarati soo garan maysaan baycadii loo aqoon jiray baycatu ridwaan dadkii nebi moxamed la galay oo nebiga heshiiska kula galoo gacan qaaday oo yidhi waxaan bayco kuula gelaynaa islaamnimada inaan ku dhibanno ku noolaano difaacno dadka ayagaa qof kamidi midi inuusan naarta gelaynna ahlusunna way qabaan oo maxay ku aamineen dadkii ahlusunnuhu dadka noocaasoo weliba dad tiro badan bay ahan waan arki doonaa tirsigoode inay dadkaas qofna uusan naarta ka gelin kamaa sidii ahbara uu ka warramay bihi shaygaba annabiyu nebigu sala allahu caleyhi wasalam bal laqad radiya wuu ka raali noqday allaahu alle canhum ayaga xaggooda ilaahi dadkii baycatu ridwaan galay wuu ka raali noqday qur-aankaa tilmaamay laqad radia allahu can lmuminiin waraduu ayaguna raalli bay ka noqdeen canhu alle xaggiisa maadaamuu abaal wanaagsan u ballanqaaday wa kaanuu waxayna ahaayeen akara wax ka badan min alfin kun iyo wa arbaci miatin iyo afar boqol kun iyo afar boqol oo saxaabi wax ka badan ayay ahaayeen ahlu baycati ridwaan kulligoodna hal qofii naarta ka geli maayo waa halkaa waxaad ogaatay fadligooda marka laga soo tago tirsi ahaan kun iyo dhowr boqol bay ahaayeen ahlu badar humaaday ahaayeen boqol iyo dhowr iyo toban soo maaha eh, saddex boqol iyo iyo toban ayadana waa soo ogaatay kulligood ahlu baycati ridwan waa ahlu janno kulligood sidaa oga dagaalkii eh, khaybar markuu nebigu aadayey wuxuu yidhi sanadkii hore lixaad dadkii baycatu ridwaan igala qayb galay oo heshiiskaa ila galay keligood khaybar ii raacaya qof kale ii raaci maayo keligood baa i raacaya buu ka marakacayaan ahlu sunne Eh, biljannati jannana uga markhaati kacayaan liman ruuxii shahida uuga markhaati kacay lahu asaga rasuululahi rasuulkii al sala allahu caleyhi wasalam kalcasharati sida tobankii oo kaleeto iyo wa haabit ibni qays ibni shamaas oo kaleeto iyo wakayrihim ayaga waxaan ahayno min asaxaabati saxaabada ka mid ah halkan wuxuu kaga warramayaa masaa'il kaloo shiikhu uu sheegay wuxuu sheegay saxaabada mowqifka inooga addan muxuu yahay fadligoodu muxuu yahay maraatibta ay isdheer yihiin iyo say u kala fadli badan yihiin saddex afraad wuxuu sheegay saxaabada nebi moxamed ayagoo guud ahaan aynu wanaag wanaag u hayno qof walbo ayaga ka mid a ma waxaan leenahay hebel ahlujanna waa hebel ahlujanna wuxuu yidhi musanifku ciddii nebigu uu janno uga markhaati kacay oo uu yidhi jannu gelaya ayaynu uga markhaati kacay nabi kulligood jannay ku dambaynayaan laakiin fardi fardi hadday noqoto cidduu nebigu sheegay yaa ka mid a aaamubaharuuna bijanmubaharuuna shiinka waa la kordhigaya macnaheedu waxa weeye alcasharatu tobankii almubasharuuna ee loogu bishaareeyey biljannati jannada haddaad shiinka kasriso hoos dhigtid oo aad tiraad alcasharatu lmubashiriina oo shiinkaad hoos dhigtay wuxuu noqonayaa macnaha isbedelayo waa tobankii ayagu dadka jannada ugu bishaaraynayay soo farqima dhexeeyo ayagaa tobankaa loogu bishaareeya jannada waxayna arrinkaasu sax kuu noqonaysaa shiinka kordhig haddaad laakiin hoos dhigtid ayagaa bahasha qaybinaya wy oo dadka ugu bishaaraynay marka saasna saxma tobankaa kuubay ahaayeen aye yaa abubakar magaciisa horta muxuu ah yaa yaqaana abubakar waa kunya magaciisa maaha cabdullaahi ibnu cumaan aa loo yaqaana waa sax abubakar kow cumar cumaan cali afar yaa afartaa si fiican baa u hadlayseen laakiin wixii intaa ka dambeeyey cabdiraxmaan ibnu cawf zubayr ibnu cawaam sacad ibnu abuqaas saciid ibnu zayd afar iyo afar siddeed baan idiin hayaa dalxat ibnu cubaydillahi sagaal dalxat ibnu cubaydillahi sagaal sacad waa la sheega abu cubayd ibnu jaraax tobankaas meeshaan laba qolo itixaan ka haystaa qolyo haween oo imaan la'aanay ku dhacday itixaan baa ka haysta wax ka maqan alla waxay leeyihiin diintan waa qabyaalad tobankuba waa rag bay yidhaah haweenkii meeye mar hadday imaan la'aantu meel xun kula gasho waa fasaadaysaa moogta halkaas qolay baashu ka gashay oo halkaa ku fasaado ku simbirixday haweenkao dhan ma wax ka hadlayno waa qolyo jirra gooniya qaba weye waa haweenka ka mid ah qolyo kalena jira gooniyaa gashay oo carabnicayb wa ku dhacay waxay yidhahdeen wallahi diintaan waa cunsuriya ka hadlaysa toban kun oo quraysh bay yidhahdeen marka nebigu ilma adeeradiisu bahashi waxaa la yidhi ku taxa dhan bay u rarantaali bahashu ma la fahmi wixii o dhan bay marka waxay ka dhigeen waxaan macna ku fadhin waa dad raba saxaabadan iyo wixii laga sheego dhan intay tuhmo geliyaan inay yidhahdaan warkaa la sheegay laguma kalsoonaan karo meesha marka waxaa ka baxaysa xadiiskii dadka laga wariyey in adeerkood baa u tiriyey nebigii laftirkiisiibas ku kalsoon marka waxaa ka imaanaysa khatar marka arrinka noocaasi waa khalaq macnaheedu maaha tobankaana ahlu jannaa keliya ah. haweenka nebigu uu jannada ugu bishaareeyey toban waa ka badan yihi qabse qaacidadaas toban maaha tobannaan bay dhan yihin xataa aad bay u tiro badan yihi xadiid keliyaha tobankan ku arooray abubakar fi ljanna cumar fi ljanna waa hal xadiid ma la fahma alcasharatu almubasharuuna biljanna marka saasay magaca kula baxeenoo halkaa xadiidubaa ka warramay ayaga laakiin keligood ma ahane rag aad u tira badanna way jiraanoo nabigu jannada ugu bishaareeyey sida hadda inuu sheegay sooma jeed haabit ibnu qays oo kaleeto tobankaa kuma jiro waana ahlu janno iyo haween badan oo nebiga sal alla alih uu jannada ugu bishaareeyey xaasaskiisao dhan baa ka mid ah waa ahlu janno kulligood jannada xaasas ugu noqonayaan intuu ka dhintayba xaasaskiisii jannada wey nebigu alayh isalaatu wasalaam marka waxba midda kaleeto inay carab noqdaan oo quraysh noqdaan mushkilo male mushkilo male maxaa diidaya toban qof oo quraysha ilahay inuu jannada xadiis ku wada jamciyo maxaa diidaya ayu diinin diintee diidaysa caqliyayse diidaya midda kale nebigu waxyibuu ku ogaadayay maaha garaada asaguu dadka isaga taxahaya maaha inu ilmaadiradii uu ku wareejiyay sida dadka qaarkood ay diinta tuhmo uga dhigayaan ayib labada qoloba marka meesha waa ku aafaysan yihiin iyo wakayrihim intaa waxaan haynoo min asaxaabati saxaabada ka mid a ah. qodobka kale wa yuqiruuna waxay ogol yihiin ahlu sunna qirayaan bimaa wixii tawaatara israacraacay bihi asagu isku raaraacay annaqlu soo guurinta can amiiri lmuminiina muminiinta amiirkoodana laga soo guuriyey an caliy bni abi eh, aalib ah radi allahu canhu iyo waqayrihi asaga cid aan hayn oo ah anna khayra haadihi tan ayadaa midka ugu khayrka badan alummati ee ummada ah bacda nebiyihaa nebigeeda ka gadaal abu bakrin abu bakr weeye ummadda nebi moxamed marka nebi moxamed laga soo reebo yaa ugu fadli badan abuu bakar uma umaru umar baa ku xiga wayualliuuna ahlu sunna waxay ku sadexeeyaan labadaas bicumaana cumaan wa yurabbicuuna waxay ku afreeyaan bicaliyin cali kamaa sida dallat ay tustay calayhi dushiisa al aahaaru axaadiia kusoo aroortay marka saddexda afartaas ayaa ugu fadliga badan ummadda nebi maxamed ayaguna waa kala fadli badan yihiin abubakar baa kow ah cumar baa ku xiga cumaan baa ku xiga cali baa ku xiga malfaham qodobka saxaabadu marka inay kala fadli badan yihiin horey waa usoo ogaatay ummaddu guud ahaanna afartaa saxaabi baa ugu fadli badan wa kamaa sida ajmaca ay isugu raaceen asaxaabatu saxaabadu calaa taqdiimi cumaana cumaan horumarintiisa fil baycati baycada la hormariyo yaa laga hormarinaya cali maca anna bacda ahli sunnati ayadoo weliba aan ognahay ahlu sunnaha gobol ka midihi kaanuu inay ahaayeen qad ikhtalafuu kuwa isku maandhaafay fii cumaana cumaan iyo wa caliyin cali bada itifaaqihim markay isku raaceen ka gadaal calaa taqdiimi abi bakrin abi bakrin horumarintiisa iyo wa cumara cumar horumarintiisa ayay waxay isku khilaafeen ayuhuma koodebaa afdalu fadli badan cumaan iyo cali ee cumaan iyo cali ha inuu abubakar horeeyo kaalinta koobaad cumarna uu ku xoogaa khilaaf kama taagna ma la fahma waxaa laga hadlaya marka fahan waxaa kala jira cumaan iyo cali in la kala fadilo la yidhaahdo cumaan iyo cali cali baa fadli badan ama cumaan baa fadli badan waa masalo baycada in lala baayactamo oo xilka cumaan uu ku horeeyana waa masalo ma la fahma fadliga koodee fadli badanna waa masalo koodee ku habboonaa in lagu hormariyo heshiiska in lala galo xilka qabto amiirulmuminiin noqdana waa masalo kale xukumka ka dhalanaya waa kala duwan yahi labadaba musanifkuu sheegi doonaa u fiirso wuxuu ku yidhi faqadama way hormariyeen cumaanu cumaan cumaana cumaan qowmun qowm cumaana cumaan bay hormariyeen maxay ku hormariyeen wa fadliga mala fahma xagga fadliga ayay ku hormariyeen qolya waxay yihin cumaan fadli badan wa wayna aamuseen wa way aamuseen maxaa laga wadaa saxaabadan afartaa u kala fadli badan yihin tiryaali markaasi waxay yidhahaan abubakar uma cumaanu uma waxa wey abubakar uma cumaru uma cumaanu halkaa markay maryaan bay aamustay uma sakatu mal faham wasakato halkaasaa laga wadaa wa rabbacuu bicaliyin qolana waxay ku afreeyeen cali oo waxay yidhaahdeen abubakar cumar cumaan cali saasay u kala fadli badan yihin wa qadama qowmun qolana waxay hormariyeen caliyan cali bay hormariyeen mal faham halkaa qolyana waxay yidhaahdeen cumaan iyo cali cali baa fadli badan waa labo wa qowmun qolona tawaqafuu way ka istaageen annagu hawshaa dhex tiiban maynaa leh abubakar baa ugu fadli badan cumar baa ku xiga cumaan iyo cali markay timaado allahay ka alle maaqo madahab baa soo baxday marka ya saddex madhab baa soo baxday qolyo waxay qabaan waxaa fadli badan cumaan qolyana waxay qabaan cali baa fadli badan qolyana waxay qabaan attawaquf waa ka istaagaynaa ceebna ma ogow masalada markaad garan inad tirahdo aniga ima cadda halkaasaan ku joogsanayaa waa qayb diintii iimaanka ka mid ah laakiin inaa isdharriijiso tirahdo walla iyo bilay waxaway marada iga dhacaysa haddii kaleeto khalad wey arrinkaas waxaa laga hadlaya garo waa xagga fadliga cumaan iyo cali kee fadli badan amaa baycada yaa ku habboonaa amiirulmuminiin inuu noqdo ummadda hogaamiyo in la hormariyo cumaan weeyaan wuuna ka hadli doonaa musanifku laakiin istaqara waxaa sugnaaday wuxuu ku sugnaado ku gebagabo ku biyo amru ahli sunnati ahlisun ahlu sunnihii dambeeta arrinkooda kuwii horeeta saasay isugu khilaafsaneen kuwii dambeeto calaa taqdiimi cumaana cumaan horumarintiisa uma caliyin haddana cali ku xijintiisa ma la fahm saasay ahlu sunnihi wakhtigii dambeeta u bateen isku raaceen oo arrinkooda ku sugnaada laakiin dadkii hore qudamadaayee horreeyey way isku khilaafsaneen cumaan iyo cali kee fadli badan wain kaanat haba ahaato haadihi tan almas'alatu ee masalada ah masalatu cumaana wa caliyin cumaan iyo cali masaladooda kee fadli badan hala ahaato laysat midaan ahayn min alusuuli usuushi mid ka mid ah allatii taasoo yudallalu lagu dhuminayo lagu baadiyaynayo almukhaalifu qofka kugu khilaafa fiihaa dhexdeeda cinda jumhuuri ahli sunnati ahli sunna mucdamkoodu siday qabaan waxay qabaan ahlu sunnuhu u badan yihiin qofkii maanta inagu hadda waxaan qabnaa abubakar cumar cumaan cali soo maaha qofkii labadan saxaabiya dambe inugu khilaafo yidhahdaa saxaabada waxaa ugu fadli badnaa abubakar waxaa ku xiga cumar waxaa saddexeeya cali cumaanna afar ka dhigay waxaa weeyaan ma baadiyaynayno ruux dhunsan baa taha odhan mayno mala fahma mujarad uu sidaa sameeyey keliya haddaan wax kaleeta meesha imaan ahlusunna marka waxay qabaan qofka inaan la dhunsiinayn oo lagu xukumaynin inuu baadiyaysan yahay laakina allatii midda u fiirsada eregaan yudallalu lagu baadiyaynayo fiihaa dhexdeeda masalata mas'alatu lkhilaafati waa khilaafada masaladeedii masalada khilaafada khilaa khilaaf ma aha waa xilka qabashadiisa qofka qofka lagu baadiy masalada lagu baadiyeynayo laleeyahay hadduu nagu khilaafo waan ku baadiyeynaynaa waa masalada xilka qabashadiisa wadaalika arrinkaasuna xaasilun wuxuu ku dhacayaa biannahum ayagu ahlu sunna yu'minuuna waxay rumaysan yihiin ana alkhaliifata xilka oo la qabto bacda rasuulilaahi rasuulka alle gadaashi khaliifada abu bakrin abu bakar inuu yahay kow wa cumaru cumar inuu yahay labo uma cumaanu cumaan uu yahay saddex uma caliyun cali uu yahay qofka qodobkaa qofkii yidhaahda cali iyo cumaan waxaa habboonayd in xilka lagu wareejiyo cali cumaanna gadaal la mariyo sidaa in la sameeyana waa lug haldama qofkii yidhaahda waxaa waa dunsanta oo waddadii ahlusuna waa khilaafsanta laakiin qofkiina yidhahda cali iyo cumaan waxaa fadli badnaa cali masaasaa inu leenaha farqi baa u udhexeeya tafaadulka cali iyo cumaan kee fadli badan iyo xilka kee ku horeeyey oo mudnaa farqi baa u udheeya midna qofkii lagu khilaafo waa lagu baadiyeyn midna waxa weeyaan usuusha qofka lagu baadiyeeya ma ah waman tacana qofkii dura oo wareemo oo wax ka sheega fii khilaafati axadin mid xilkiis iyo khilaafadiis iyo wakhtigii uu xilka hayay muddoxileedkiisii qofkaasoo minhaa ulaa iyo afartaa ka mid ah abubakar xilkiisii iyo cumar iyo cumaan iyo ali qofkii mudaxiloodkoodii dhaawaca iyo siday wax u qabteen iyo sidii loo maamulay iyo sidii doorashadooda loo kala hormariyey fa huwa asagaa adalu ka baadinimo badan bi min ximaari ahlihi qoyskiisa dameerka u jooga waa ka baadinimo badan macnaheedu waa maxay waa qofaan sina u hanuunsanayn dameerkaaba la qaata dantiisa yaqaana lakiin qofka saxaabada nebiga waxkasheegooda ku mashquulay dameerkaa ka roomba dhanka caqliga ayib masaladaasina waa masale marka saxaabadu dadka kaleo dhan ka fadli badan yihiin ayaguna waa kala fadli badan yihiin casharatu mubasharuuna tobanka ugu sarraysa ee waxa weeyaan tobanka jannada lagu bishaareeyey afarta ugu horraysa oo khulafaa uraashiduuna ummadda ugu fadli badan ayaguna waa kala fadli badan yihiin cumaan iyo cali kee fadli badan waa masale khilaafiya ahlusunna dhexdooda laakiin waagii dambe loo bato la isku raacay cumaan baa fadli badan xilka iyo khilaafada kee ku mudna cumaan wa yuxibuuna ahlusunna waxay jecel yihiin ahla beyti rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam ahlu beytkii rasuulka alle ahlu beytkii rasuulka alle ayay jecel yihiin waxaan soo qadana dhowr qodob mowqifkeena saxaabada ku aadan muxuu yahay ahlu sunne fadaa'ishooda maxay tahay maraatibta ay leeyihiin qolyihii jannada lagu bishaareeyey xilka say u kala mudnaayeen cumaan iyo cali kee fadli badan cumaan iyo cali khilaafadoodii kulli markaan ka soo hadalay wuxuu musanifku ku hadlayaa ahlu beytka rasuulka ahlu sunna waa jecel yihiin haddaba ahlu sunna haddaad tahay ahlu beytka rasuulka jeclo asharaafteennaa ka mid ah waxaa laga yaabaa inaad tirahdee asharaafta hawshoodu sax ma ah dadka qaar baa saa ka dhaadhacsanta markaad weydiisna wuxuu ku leeyahay waaba soomaaliya see ahlubeytka u yihi oo maxaa diidaya soomali waa asharaaf inuu noqdo ahlubeyt noqdo waxa diidaya waa maxay ay diin iyo caqli midna diidi mayso midda kale intaynan caawo meesha fadhido qof walba qabiil buu ku abtirsadaa saas maa caawa haddii lagu yidhahdo qabiilka aad sheegatay ma ka tirsanid seexan mayso caaweyto lagaana maare heli maayo dagaal baad qaadaysa waa dhiman ashraabta kuwada maxaad u diideen marka taadana maxaa muqadas ka dhigay maxay badayduna waxu jari ladahay taaduna waxu jartaa waa laga sheegay ahlubeytka rasuulka iyo ashraafta in sidooda loo ixtiraamo sideeda masalada nasabka ahi waa wada iska soo gaaro adiga hebel baad tahay hebel baa ku dhalay hebel baad ku atirsataa ree hebel baad ka sii tahay waa lagu bara ayagana waa la baray ahlubeytka rasuulka ciddii si xaqiiqaa loo ogaada inay dangoonihu ka soo gashoo siyaasadaysan oo siduu la ogyahay inuu yahay reerkiisa la yaqaano ashraaf ku gabraarsanayo masle kaleeto laakiin dadkaa la yaqaano ashraafta ahlubeytka rasuulka caalamka adduunka meelaysa joogin lama arko inuu qofku inta meel tago dadka dhaqankeedii qaatana ma ka sibaysa asalkiisi inuu yahay ma la diidayo sacuudigay joogaan ayagoo wasiirre ah ashraaftii ahlubeytka wasiirra dowladda ka dhex ah, ayay ashraaftii halkaa ku joogaan hindiyay joogaan oo kaga jiraan dowladaha wax kaga jiraan halkaanay joogaan koostigaa qayb ka weeyaan oo ku jiraan soomaalidii bay ku jiraan wax diidaya lama arko dadku waa tagaa meelo kalaa la tagaa sharciyaal la qaataa muddo ka bacdi boqolaal sana markii la joogo dadkaasay dadku la dhaqonaa lakiin nasabkoodii weli waa u baaqi marka waxaa la rabaa inaad jeclaatid ixtiraamtid ku qaymaysid nebi moxamed sal alla alih wasalam wa yuxibuuna waxay ahla beyti rasuulilaahi ilaahay rasuulkiisa qoyskiisa iyo ahlubeytkiisa wayatawallowna way ka weli dhiganayaan hum ayaga wayaxfaduuna way u ilaalinayaan fiihim ahlu beytka rasuulka dhexdooda wasiyata rasuulilaahi rasuulka alla dardaarankiisii sala allahu caleyh wasalam xayu meeshii qaala uu yidhi nebigu fii yowmi qadiiri khummin qadiir khum maalinkeedii waa maalin dib ka sheegi doona darsiga soo socda insha allah udakirukum waxaan idin xasuusinayaa allaha alle waxaan idinku xasuusin oo idinkaga tegayaa fii ahli beytii ahlu beytkaygaan idinku ogaayb inaad ogaataan xaqooda ilaalisaan ixtiraamtaan qadarisaan ka warqabtaan sidaasaan idinku ogaayb nebigu sal ly slm wallah aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina mxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin